adkeeyo nolosha iyo amarka iyo axkaamta iyo dhaqanka iyo maamulka lagu adkeeyo oo la yska reebo iyo wa ihmaali masaalixihim in la dayaco dantooda iyo masaalixdooda oo layska reebo waalkhaflati canhum in la halmaamo oo layska reebo oon danba laga yeelanin oon loo toyanin oon la tabin wa can xawaa'ijihim iyo baahidooda oo la yska indhatiro oo sharcigu naga reebay iyo wixii ku saabsan qaal allahu tabaaraka wa tacaala ilahi wuxuu uhi waqfid nabi allow u dabci janaaxka garabkaada liman ittabacaka min almu'miniin inta ku raacdee mu'miniinta u naxariiso oo garabka u dabci oo u damqo qaala tacaala rabbi wuxuui in allaha ya'muru bilcadli ilaahi wuxuu farayaa dadka muslimiinta ah iyo aadamahoo dhanba bilcadli garsoor iyo cadaalad iyo walixsaani in la ixsaan falo oo dadka loo samafalo wa itaa'i dilqurba qaraabadoo wax la siiyo la xidhiidhiyo wayanha ilaahay ummadda wuxuu ka reebaya can ilfaxshaa'i xumaha iyo walmunkari dembiga iyo walbaqyi xadgudubka yacidukum ilaahay waa idin waaninayaa lacallakum tadakaruun inaad waantoontaan oo xumaha laydinka reebay ka reebtoontaan wanaagga laydin farayna aad fartoontaan baad mudantihiin cadli waa asagoo waajib fii kulli shay cinda alculamaa wa cinda almuslimiin shay walba in laga garsooro oo caadil laga noqdo oo la dhexdhexaysto oon la xadgudbin oo dulmiga la iska ilaaliyo waa waajibun fii kulli xaalin likulli axadin wa calaa kulli axad saddexda xaalaba asag wax laga soo reebi ma jiro waa waajibun calaa kulli axadin likulli axadin fii kulli xaal ama alixsaanku asagu waa ziyaadiya fadli inaad dadka oo la waa martabo ka saraysa cadliga ama alfaxshaa walmunkar walbaqyi waa saddex dambe oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu kala saaro uu kala duwo marka waxaa la sheegaa bini aadamku dhowr awoodood baa ilaahay subxaanah wa tacaala uu geliyey quwa shayطaaniya iyo quwa bahimiya iyo quwa sabuiya iyo quwa malaa'ikiya la yidhaahdaa afarta awoodood ba ilaahay aadamaha uu geliyey afarta awoodood quwada koobaad waa alquwa ashahwaaniya quwa shahwaaniya oo waa quwada loo yaqaano alquwa albahimiya shahwaaniya xayawaanku dameeraha iyo waxaad aragteen eh, xoolaha nool ee adhiga lo geela waxay rabaanunbay ku dhaqaaqaanoo sameeyaan naftooda wixii kusoo dhacay damaaciyaanunbay sameeyaan marka alquwa eh, albahimiya shahwaaniya la aadamuhu marka naftiisu waxyaabaha xunxun way jeceshahay wax naftu marka ay u dan u tahay adduunyadu laakiin aakhare waxba taraynin bay ku mamanto ay ku qamaamaysa awooddaasi marka waxay ugu horseedaa oo dadka ugu yeedhaa il alfaxsha zinada macaasida xumaha xatooyada xanta beenta waxyaabahaas awooda kugu qasbaysa kugu yeedhaysa waxaa loo yaqaanaa alquwa albahimiya ashahwaaniya tiibuu rabbi ku bilaabay waana ta u liidata u xun wanaha nafsa can ilhawaa idan wayanha can ilfaxshaa ama almunkar wa alquwa waxaa la yidhaahdaa aلsabuciya waa dugaagga dugaagga iyo libaaxa iyo haramcadka iyo shabeelka iyo yeyda iyo waxyaabaha cadhada iyo awoodda wax ku baabi'iya awoodda ku jirtee badan ba waxa la alquwa aلsabuciya alghadabiya midda ayadaa ah marka waxyadii kor keenaysaa in aad kayrkaa dulanto ulmiga idaa الnaas dilkii dhicii boobkii awoodda marka dadka had iyo goor inaad kayrkaa dulantood idaa iyo dhibaato u geysata dadka kale kugu kalifaysa ama kugu yeedhaysa ayaa waxaa loo yaqaana alquwa aلsabciya اlhadabiya munkarku marka midkaas wey wuuu ilahay waa kala duwayo bاnadar caamilka keenaya waxa dhaliya curiya ama u adeegaya bacrimiya ama kobciya koriya barbaariya marka la eegayo ama baqyigu waa alquwa alshayطaaniya alwahmiya waa quwada kibirka xasadka isla weynanka ku dhisan wey waa cudurka shayطaan tarafuca saddexdaa awoodoodoo xunxun baa aadamaha ku jirta ilaahay baqyigi baa inoo diiday alquwa alwahmiya shayطaaniya ah munkarkii buu rabbi inoo diido ah munkarku waa maxay waa in aadamaha la dhibo iyo makhluuqaadka la dhibo baqyiguna waa in lagu xadgudbo kibir iyo sarrayn iyo xasad aad la timaado ood aaminta iyagoo dhan bi aaduu ka fiican tahay ka sarrayso alkibru waalcujb kaasaa keena baqyiga culuwi buu keenaa iyo sarrayn iyo santaagid inaad ruuxa dhiban baa laga yaabaaba laakiin aad aaminsan inaad ka fiican tahay ka sarrayso waxba uusan ahayn uu asagu yaha daksi aduguna aad tahay xidigaa cirka maraya quwada taa keenta waxaa leehay alquwa alshayطaaniya alwahmiya midda iidaaga kugu yeedhaysa waa alquwa alsabuciya alghadabiya midda kugu yeedhaysa naftu waxay doontaa in layska sameeyo ee maladaadka iyo shahawaadkana waa faxsho oo zinada kow ka tahay oo alquwa waxaa la yidhahdaa ah albahimiyi shahwaaniyi maxaa soo dha quwadii afraad alquwa alcaqlaaniya qolyaha ku sheegay qolyahana alquwa almalaa'ikiya dhahaanoo waa taa iyadoo ma baahna marka in lagaa reebo khayrun bay kugu yeedhaa waa midda caqligu ku saraysan yahay ee nuuraaniga ah ee xagga rabbi ka yimid ee ruuxdu ku duuban tahay wayas'aluunaka can iruuxi qul iruux min amri rabbi quwada marka in la kobciyo mooyaan ayadu wax dhiba ma keentaba inaad kordhisunbaa lagaa raba ood xagga malaa'igtu u dhowaato kuwa marka aafada keenaya quwadii xayawaaniyada ahayd ee bahiimiga ahayd iyo tii shaydaaniga iyo wahmiga ahayd iyo tii dugaagga iyo bahalnimada ahayd buu ilahay nagala hadlay wayanha can ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi sidaasuu rabbi u kala qaaday dunuubtii oo isku miduu rabbi kala duwahaya mid walba dhibkiisa iyo meeshuu ka soo fulo marka la fiiriyo وcan ibn cumar radi allahu tacaala canhuma qaala samictu idan marka ma ah mutaraadifaan ma waa macaani kala duwan min xayu اljumla unbay dunuub iyo macaasi iyo kabaa'ir iyo kufriyaad ka yihiin marka mid walba iskii loo fiiriyo laakiin si kale way kala duwan yihiin saasuu qur-aanku wuxuu kala duwahaya وcan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala saxaabiga wuxuu ihi samictu rasuul اllahi sal اله alay slam yaquulu asagoolaan maqlay kullukum dhammaantiin raacin waa mas-uul xil baa la saaray naftiisaa kowka oo la raacsaday ummad buu gacanta ku hayaa wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiinaya can raciyati wixii la raaciyay baa la weydiinoo su-aalaha ka iman aakhariya adduunba nabigu tafsiil ayuu la yimid bacda ijmaalin alimaamu raacin madaxweynuhu waa mas-uul yacnii waa adhijiri saa darteed ba jamaaca min asalaf umarada markay u galaan dhihi jireen assalaamu calaykum ow assalaamu calayka ayuha alajiir amiir ma aha ajiir bay ku salaami jireen abu muslim alkhurasaani baa kamida ah, nin ku salaamay mucaawi intuu u soo galay assalaamu calayka ayuha alajiir buu hi markaasaa lagula booday oo layidhi war maxaad leedahay waxaad leedahay soo ma aha madaxweynihii khaliifkii mucaawiya odhi daaya bal asagaa garanaya wax uu ka wadee daaya ku boodina wuu waaniyey marka wuxuu uhi ummaddan qowsaar baad u tahay waa lagu raacsaday amiir waxba kama jiraan fa anta alajiir qowsaar xidhaalo qaataa tahay oo min allah xidhaal lagaa siidhay waa dad hagaajiso haddaad xumaysana si u lagugu wado diirqab ah ee lagugu bunsho bixin lafyo lud kala saari oo akhara lagaa shaqaynaya fa anta ajiirun walasta biamiirin buu ku marka amiir lagu yidhahdo moogta xoogow ku yar afuufiyo waxbaad isyar moodi oo shaarka kula weynaan oo waad buufsami laakiin marku le waxaad tahay qowsaar ajiir baa tahay adhijir baa tahay xoola dhaqaad tahay haddaadan marka uun iscelin intaad xanaaqadaad ninkii warkaa yidhi aad kala baxaysaa xaqiiqaduna waa sidaa xaqiiqaduna waa sidaas waa mas-uuliyad iyo xil weeye alimaamu ninka madaxweynaha raacin waxaa la raacsaday dadkii mas-uulka u ahaa wa mas-uulun waa la weydiinaya can raciyati xoolihii la raacina waa la weydiinaya wrajulu ninka ragga ana raacin asaguna eh, waxaa la raacsaday fii ahli ahlkiisibu raacin waa mas-uul wey fii ahli reerkiis caruurtaadii iyo xaaskaadaad ka tahay mas-uuloo lagu raaciy labtirkeedu wa mas-uulun waa la weydiinaya can raciyati xilkii loo dhiibayna waa la weydiin walmaratu haweenaydu raaciyatun ayadna waa mas-uulo waa xaafido ilaaliso dhowrto weeye dhowraysa fii beyti zawjiha ninkeeda gurigiisa wa mas-uulatun waana la weydiin doonaa can raciyatiha xilkii loo dhiibay nin walba mas-uuliyadu meel bay u joogtaa waana lagula xisaabtamayaa buu nabigu inu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalkhaadimu ninka gacanyaraha adeegahaana raacin asaguna waa ilaaliye iyo dhowro weeye fii maali sayidihi maalka ugaaskiisii iyo mas wa wama-uulun waa la weydiinaya can raciyati wix la raacsaday baa la weydiin wakullukum raacin wama can raciyati nabigu jumladu ku bilaabi ku gabagabeeye tafsiilla waa u labada jumlo faatixada iyo khaatimada inta ka dhaxaysa muttafaqun calayhi waxaynu ku soo marray xadiidka baabkii soddoniyo shanaad baynu ku soo gabagabaduna waxaa weeye nin walba mas-uuliyaddu meel bay u joogtaa mas-uuliyadda ayada ah waa in laga soo baxo waa in laga soo baxo oo lagu dadaalo aadamuhu xil ay samaawaadkii iyo dhulalkii iyo qowyo iyo buuro ciid iyo cara ay diideen buu qaatay ina caradna alamaanata hmm, cala asamaawaati waalardi wاljibaali abayna an yaxmilnaha وأشفقna minha وxamlha الإنsاan inahu kana ظaluuma jahuula ma hiy alamaana alamaana marka la soo ururay tafaasiir الslف hiy اlmas-uuliya xil wey xil cir baa diiday oo dhul baa diiday oo qowiyo buur baa diiday ciidii caraa diiday aadama wxu ana qaadaya almas-uuliya ammaanada laguu sheegay waa mas-uuliyad xilkaad qaadeen oo waxaad tidhaahdeen ilaah waxaadna farta annagaa la imanayna wixii aad naga reebtan annagaa ka hadhayna hadihi alammaana addaa'u alfaraa'id waijtinaabu annawaahi baa ammaano ah waa mas-uuliyad waxay aadamuhu dunka u riteen xilka inay qaadaan oo lala xisaabtamo oo waxay yidhaahdeen wixii ilaahw aan la imanne wanaagana waxaan kaa rabnaa hawaabkiisii xumihii aan ka tagno awaabkiisii wixii aan ku dhacanay dembi a nula xisaabtan hadihi almas-uuliya mas-uuliyadda see inugu qabataa mas-uuliyadda waxay nagu qabataa hal qodob keliya nagu qabataa mas-uuliyadda in hawaab lagu siiyo dembiga lagula xisaabtamo lagu ciqaabo la kala goosto miis lagu kala qaato buug lagu kala qaato diiwaan iyo xafado lagu kala qaato waxay nagu qabataa alqasd wاlاkhtiyaar whada min fadl اllahi subxana waraxmati calى الnaas wey in allaha laduu fadlin calى الnaasi walaakina akar الnaasi la yashkuruun innagoo intaan soo dhariijinnay yidhi mas-uuliyad annagaa qaadanay wuxuu cir diiday annagaa u diyaara dhul wuxuu diiday annaga annagaa qaadayna addoommo fiican noqonayna wax walba meel saarayna awaab baan kaa rabnaya janno haddaan shaqaysan haddii kale nala xisaabtan waxbaa noo cafin annaga indhahaan soo cadaynay biniaadan il adeygiisoma taqaanin ayadoo sidaa tahay baa noo naxariista wuxuu laa yu'aakhidukum allahu biاllagwi fii aymaanikum walaakin yu'aakhidukum bima kasabat quluubukum walaysa calaykum junaaxun fi ma akhta'tum bih walaakin ma tacamadat quluubukum lahaa maa kasabat wa calayha kasabka iyo camalka aadamuhu takliifka ku xidhan yahay wuxuu ku salaysan yahay labadaa qodob keliya shayga inaad doorato oon lagu darqiin una qasada samayntiisa faqad boqori baa hayaa maya anaa khiyaarkay ku sameeyey waxaa inaad samayso ma u way ballaabatay ammaanadii kala goosigaa bilowday qalamu takliif intaasuu ku xidhan yahay addoon fii caalami dar ammaanatunku u soo ritay sida aayadda hadda aynu sheegay aayat alaxzaab xaggana qaasidoo wixii doortay oon la qasbin oo iskii gaalnimo ugu dhufleeyey waxaad leedihiin muslim weye ka daa iyo cudurdaar buu leehay soaafo maaha awa ammaanadii marka wuxuu soo ballanqaaday fii caalami dar inuu shirkiga ka fogaado tawxiidna uu la yimaado lagula xisaabtamo khiyaar iyo caqli baa la siiyey kas buu u samaynaya wuu u qasdayaa qori aakaa laguma hayo lama dirqinayo markuu ku dhufleeyo yaa wadaaddan waxay leeyihin koofiyadda weli lagama qaadi karo muslim weeye ilahay khayrkii buu caabudahayaa ilahay buu u sharig yeelahayaa xaqi rabbi buu ku haystaa idan ammaanadu labada rugni bay ku taagan tahay ma qalamu takliif la marayo wixii intaa ka soo dhee majaaniinta iyo caruurta la saaro waa min baab khiaab اlwadci min baab اlcadli jubraangu weeye iyo nuqsaanta la kabaya haddee waa maxay ilmo eh, xalay dhashay baa lugihii berber ka siiyey telefoonkiibuu kaa tuuray wuu jabay telefoonkaa jabay dandhowgiisa aniga khasaari dhaawac ba ay gaadheen meel la saaro u baahan yahay manaa la isaari mise hawadaa la saara mise ninkan cagabidhleeye baa la saaraya intaas harecadu waxay tihi yuusan u qastin yuusan mukalafba noqonin ha cagabidhleeyo laakiin dhibkan gaadhay aadam wax ma cafiye ninkan dhibkiisa waa in la saaro kan cagabidhlaynaya xoolihiisaa laga bixin aabbihii baa laga bixin tolkaa bixina dhib aadama gaadhay lama cafiyo sidiisuba ruuxunbaa la saari lahaa kee ugu dhow marka kii un ay <laughs> ku khatalmay khitaabul wadcigu waa sidaa asagu takliif shuqul kuma laha aadamaha dhaawici gaadhay baa la kabayaa wa dhibkii baa laga caawinayaa haduu cafiye khayr hadduu cafin waayo wixii ku dhego haddee ah, ma arkayn yaalkada haddee qaadayn aday kugu dhacday iska bixi weeye ama qalm takliif labadaasu ku dhisan yahay alkhtiyaar wاlqasd marka xadiidku asalkaasuu ka hadlaya ruux walba mas-uul wey waa raaci saaran waa damiin waa lagula xisaabtamaya xilka allah inoo fuday isaga awood leh وcan abi caliyin radi اllahu tacala canhu macaqil bni yasaar almuzani abu yasaarna waa la yidhaahdaa abu cabdilahina abu caliyina waa la yidhaahdaa saddexdaa kunyaba uu leeya imaamka saxaabigaah bacdu nusakba hoosta waxay ku qorayeen ku yimaada abuyacla abuyacla kunyo la yaqaano ma ah kutub tawaarikh wasiyar iyo tarjamada saxaabigu wax ku sheegay abuyacla ma arag oo dadka muxaqan hoos uu tilmaamaya kunyooyinka loo yaqaano waa abu cabdilaah abu yasaar iyo abu caliy saddexdaa kunyaa loo yaqaana oo saddex wiilow kala dhalay ahaa qaala wuxuu ihi saxaabigaa samictu rasul la sal slam rasuulka ilah baan maqlay yaquulu leh maa min cabdin addoon ma jiro yastarciihi illaahu ilaahay uu raacsanayo mas-uul oga dhigayo raciyatan bulsho iyo dad la raaco oo la ilaaliyo dhowrto la dhowro yamuutu dhimanaya yowma yamuutu maalinkuu geeriyoonayo wahuwa haashun asagoo dhakray wahuwa haashun haashinna dhibma laha liraciyati asagoo marka dhakray oo khaa'imay raciyadii la raacsaday ilaa hadduu addoonkaa jiro adoon maa min cabdin yastarciihi illaahu raciy wa nakira fii siyaaq nafyi ay racaaya ayu racaaya baa soo gelaya qalad aw kaurad ha badnaato ha yaraato laba wiil mas-uul ka noqo hal ruux naftaada yamuutu yowma yamuutu wahuwa kaashun asagoo khaa'imay oon u khayr miirin alkhishu huna waa didd nasiixa ruuxa muslimka waxaa la rabaa sida ugu roon inaad u yeesho dantiisa diineed ayay ugu jirto yuusa asaguba garanin adaa garanay aday ku saaran tahay haddaad ka qariso midbaa kuuuniyo waxaan rabaa inaan ganacsi bilaabo bal ila tali hawl adugu markaaad gacanta kula jirtood xoogow baycabaale ka helaysay yuu yidhi anna waa bilaabahaya markaas meesha baryahan waa wax fiican ma fiicine bal meel hiblo meelahaas biraha iyo sberbatiga iyo meelahaasa wax lagu sheegahaya waxaad ka leexinaysaa kamiisyaha iyo koofiyadaho laga faa'iido dukaamahooda oy qolyahooda addaha gurtaan ka warrama waa khayaano waa kishi waa kabiira min alkabaa'ir inaad u khayrmirtaada rabaa xataa tuusan ogan u sheegto haddii kale waxaad noqonaysaa qaashi ilaa ninka hadduu jira xarama allahu calayhi اljanna ilahay baa jannada ka xarima jannaba mamnuuc bay ka tahay muttafaqun caleyh wa min xadiid alwaciid laa tufasar walaa tu'awal sidaasaa lagu maraya tumaru kama jaa'at min hayri tafsiirin walaa ta'wiil wa fii riwaaya riwaaya waxaa ku yimid falam yaxutha aan ku hareeraynin aan ku geedaamin aan ku dhowrin racyaddii binusxi tala wanaagiisa tala wanaagsan oo falam yaxutha raciyaddii aan ku dhowrin xawdka de waa iyo dayrka lagu samaynayo ee ninka mas-uulka waxaa la ninka la joogo muxuu samey wuu ilaalinaya ka istaagi aggu kudi waddadan mari meesha u fiican mari meelay wax ka cabaan ceelkii meel darin wanaagsan shacabkuna saasaa lagaa raba falam yaxuta aan ku hareeraynin binusxi khayrmiridiisii iyo tala wanaagiisii lam yajid ma helo raa'ixata aljanna jannada carafteeda ma helo markuu wanaagooda ku farxi waayo oo dhowri waaye asaguna sankiisa uduga iyo carabta jannada ursan mayso macna waa maxay ma gala weeye janna yaa ursada carabteeda yaa hela ninkaa agdhowaaday soo mari mahayo wa fii riwaayati limuslimin riwaaya muslim waxaa ku yimid maa min amiirin mas-uul ma jiro yeli gacanta ku dhigaya umuura almuslimiina muslimiinta arrimahooda arrin ka mas-uul ka noqonaya umuura almuslimi muslimiinta taladooda uma laa yajhadu aan u dadaalaynin oon u dhibtoonin lahum ayagaan u dhibtoonin waa inaad u dhibtooto dhididkaada iyo xooggaada iyo xoolahaada iyo xeeladaada iyo muruqaada aad u isticmaasho ayaga wanaagooda waxtarkooda horumarintooda kobcintooda dhowridda diinkooda ilaalintiisa kuwa hadda waxay umaro u yihiin oo maxmuyaal u yihiin iyo mas inayna dumiyaan diinka baabi'iyaan na kala tuuraan isu kayadiraan aan iscunno isrugno israamsanno wax kastoo haraan la waayo niman ba u taaganba nimanka hadda kor dhii jir nimanka waa in meesha lagu arko lagu dila fi lxilli waalxaram cid jiraada inuu xuseen adan waawaalan yahay laba kun iyo toddobaad mise lixda baa iska daaye ayagoo saddex ba idiin taagan laanlaanku hadda maxay qiimar hayaan intaasa la sii kala wadaa faraqabiil xogou goof iyo beer iyo gabad aan isku dili jirray hadda waxay maraysaa iyadoo la diimeeyey la qorsheeyey la sharcigareeyey madaxweynaha wadaaddo duub waaweyn horbici loo sameeyey taa waxay naga soo reebi allon baa garan uma laa yajhadu aan u dhibtoonin lahum ayaga u dadaalaynin u rafaadaynin ayaga waxtarkooda iyo wanaaggooda wayansaxu lahum aan u khayrmaynaynin ah, oon talada u wanaagsan kula talinaynin xagga dineed ilaa hadduu jira amiirkaasi lam yadkhul magalo galo macahum muslimiinta la jirankooda aljanna janna ma galo asagiiyo muslimiintu janna wadageli mahayaan waa min axaadii alwaciid madhab salaf asaalix jumhuurtoodu saasay qabaan axmed cali lmadiini yaxya bnu saciid sufyaan athawri ibnu cuyayna jamaca waxay dhawaa ka nusuus asifaati tumaru kama jaءat lianlaa yakhifa waqcu الzajri wاlnahyi wاlwaciid waxaa la diidan yahay inuu dabco fududaado dakharka iyo culayska uu leeyahay nahyiga iyo waciidka uu leeyahay waxaa loo jeedaa mustaxilka bannays iska daa u bixin baddaas caqiidaana ha kuu noqoto ruuxa muslimka hadduu dembi ku dhaco dembigana uusan bannaysanin kuma gaaloobaya caqiida ku ahaato khilaafan lilkhawaariji wاlwaciidiya laakiin naskaad waxbaa leexinin sidiisa u mar muslimku ha maqlo caamaygu ha maqlo dalabadu ha maqlo ninkii sidaa yeelana muslimiinta jannada lama gelayo shareecadu waxay sidaa u tidhi in nebi maxamed waa afsaxu الnaas wa arxamu اlkhalqi biاlkhalqi weeye waxaa weeyaan aclamuhum biاlxaqi wa aqwalhum wa ansaxhum weeye marka wuxuu saa u yidhi dantaa ku jirta diineed lama fududeeyo ha u bixin laakiin caqiida ahaan aamin dembigu hadduusan kufri ahayn ruuxa muslimka ah hadduu naar ku muto kuma waaro naarta halkaa taagdhow an caaisha radi allahu tacaala canha idan mas-uuliyaddu intay dhantay culayskeeda buu nabiguna dareensiinaya an caaisha radi allahu anha qaalat samictu rasuul allah sal slam yaquulu fii beyti hada rasuulka ilaahay gurigaygan xujradan anu aan deganay kulaan maqlay allahuma waliya min amri lmuslimiin allah ilaahayow ninkii qabta arinka muslimiinta shayan wuxuun ka qabta oo wuxuun intay doon hala ekaatee fashaqa calayhim oo mas-uuliyaddu ku dhiba oo xilka ku dhiba ayaga kaga shaqaysto ku dila xilkoodu gudan waayo u adeega waayo si wanaagsan fashquq calayhi allow asagoona ku adkee adduunya aakhraba waa habaar nabi maxamed ilaah aduguna adduunka ku adkee wax kuu socon ma jiro wax waman waliya min amri lmuslimiina cafwan min amri ummati ninkii qabta arrinka ummadayda shay-an ka qabta xil haba yaraad ha weynaado farafaqa bihim u dhimriya u naxariista u adeega farfuq bihi alla u dhimri asagu u naxariiso waa duca nabi waa sidaaba idan maashu waxaa weeye waa in bulshada loo danqado loo daneeyo iyada laga warqabo waa mas-uuliyad waa cibaado waa alla u dhowaasho waa qurbo in loo adeego si dacada looga adeego in laga danaystana waa dembiye kabiiro in lagu dhibo xilkoodina waa ka sii daran tahayba in la qaban waayo la dayacaabaa laga hadlaaye in tii ayaga lagu dhibo oo ayaga lagu baadho oo lagu baabiyo oo lagu dulmiyo kaba sii daran rawaahu muslim ninka xirfad ka dhigtana wuu ku gaaloobaya hadda goor baa idiin sheegay waman itakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar xanafiya yidhi shaaficiya badan baa ku taageeray waalxaqu kamaa qaaluhu waxay sheegeen baa sax ah dunuubta iyo macaasida ninkii shaqe iyo meherad ka dhigta ka warrama kuwa somaydan arag hadda shaqo ka dhigto kusoo caanbaxaba in la isfeedho mulaakamada ibir lacag lagu kala qaato almulaakama ka warrama niman muslimiin sheegtaaba u waaweynoo u feedho waaweynoo dadka laaya kii hore muxua ingiriiska ahaa mak ya soo islaan ma sheeganayn mid kaloo maraykan hawada soo baxay somaliya mxuah tayson fury baan maqlahay aye waxa wada feedhaha weyne dadka laynaya muslimiin badan yihiin idan adiyat الnaas dadka in la dhib hadaad meherad iyo shaqo ka dhigato faqad kafarti xanafiyo yidhaahdeen heesta xun ee khariban ee taqaanan ee fanka iyo subanka hadda la yidhaahdo gabadha ka dhigata shaqada ka warrama fanaanka ma huwa xukm اlfannaan aan isweydiinno waa fannaannimo fankiiyo suugaanka baa lagu leeyahay oo kufri macsiyadu inay shaawo iyo khalaba intay kuu geysa aad ku dhacdo hadhowna adoo qobgariir qaba ama ilaahay raje inuu kuu dembi dhaafaa la rabaa inaad ku dhacdee oo lagu badbaadaaye oo kufri lagaga badbaad haddaad ola timaadaba sidaadoo biyo cabahaya canjeero laguu soo dhigay u qooshanaya ku xaragoonaya dareen bawsan kugu jirin khawf iyo raje iyo cabsi midnaba ayn kugu jirin ninka aad warkadaan aad yaabi reebaadiye xajari ah wadaad dibu socda hadhaaa u arkahaya idan waa kufri gaalnimo weeye iska ilaaliya hawsha hawl sahlan maaha ribada kenya ka shaqeeya ka warrama wuxuu baranayaa sistamka tijaarada qaybta ribada sidii loo interestga dadka loo saaro wuuna ka shaqeeyaa igod bankiibuu soo fadhiya bakals bankiibu soo fadhiyaa maxaad ka leedihiin indhaha kala qaada dhagahana fura hawsha hawl saalan ma ah haweenka in midmadow la caddeeyo xasanoo kalea la caddeeyo bafta laga dhigo ka shaqeeya haye ka warrama wax fahma hawshaa iska ilaaliya waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar waxay maalikiya ku miaali caafu xanaf ku miaaliyeen dowladaha jaa'iriinta in ciidan loo noqdo wa kalmuqanniyati washuraiyi waxay dhaheen fii wulaati اljawr boolis maxaa yeele ciidanka dowladaha jaa'iriinta kuwii horaan ka hadlayna kuwa gaale boolis loo noqdo boolis muxuu qabtaa nin jaa'iroo daalimoo faajir ah oo ummadda halkaa ku dheggan beerkana kaga fadhiya ninkii ciidan u noqdo muxuu ka shaqeeyaa ah, isfahanaan rabaa e eh? dulmiga ninkaa unbuu shaqa ka dhiganaya kuna taageeraya wax kale ma qabto ma ku faanahaya canshuurqaadaha shaqo ka dhigta wadaadkii jasaas asagu kitaabkiisa axkaamta qur-aanka baab dheer buu kaga hadlay waa gaalou yidhi kuwaas intaan yuhuudiya nasaar lagu duulina nimanka dadka canshuurta ka qaadae meelaha fadhi in lagu jihaadaa ka khayr badan buu yidhi yani saad moodaysaan ma waxaad maqasheenoo keliya waxaa ka mid a ahli sunna waljamaaca annana laa nukafiru axada bidanbin maa lam yastaxillah yastaxilla maxay ta ii sheeg yastaxilla maxaa laga wadaa alistixlaalu laa yakuunu ila bilficli iska ogaada been weeye ninkii idyidhi istixlaalku waa ictiqaad waa beenaale waa mubtadic aan ku soconin calaa usuuli ahli sunna waljamaaca iska ogaada hawsha aan lagu khaldame rag culummada fiican oon jecelahay baa warkaa ka soo baxay waanu awilaynaa la'anno meelo kale ay ku sheegeen ma dhici karto ruuxa aadamaha ah wuxuu og yahay inuu xaaraan yahay inuu bannaysto ma dhici karto waa mustaxiil tusaale gaaban waxaad ogtaha aw xasaan inaan ahay ma aamini karta awgeeddi inaan ahay run sheega waxaad ogtaha waa miis alwaax laga sameeyey waadna hubtaa ma aamini kartaa waxa inuu caag yahay maanta inay khamiistaad og inay jamcadta ma aamini kartaa waa naqidaani laa yajtamicaan shekhulislam fi tisciniya laa yumkinu an yactaqida almaru khilaafa maa yaclamuh wa hada macluumin bidaruurati alcaqli wاlxisi buu hi ka akhriya tisciniyada hadalkiisu macnihiisaasuu ahaa khilaaف ma yaclamu laa yumkin an yactaqida اlmaru khilaafa ma yaclamu waxaad og tahay sidaa inuu yahay si ka bedela ma aamini kartid laakiin been waad sheegi kartaa ninkan waa kuma waa hebel hebel mayaan aqaanay been hadda been laakiin fii qira'ati nafsiga hoostaada maxaa ku jira abadan ma ictiqaadin kartid mana aamini kartid waxaad ogeyd waxaan ka ahay cirka inuu naga sareeyaad og tahay ma aamiin karta inuu naga hooseeyo abadan idan maa lam yastaxilla isku ogaada waa laydinku khaldaa maala ictiqaad shuqul kuma laha waa ficil wa an tafcala alxaraama ficla alxalaali min hayri taxarujin walaa mubaalaah haddaad ictiqaad ku fasirto faqad tanaaqadta wa jamacta bayna anaqiidayni wa khaalafta adaruuriyaat alcaqliya wاnaqliya wاlxisiya ma dhici karto bidaliil ruuxa muslimkaa shaygan dembiga hadduusan ogayn inuu xaaraan yahay zinadu inay xaaraan tahay ma dhowd baan soo islaamay ribada inay xaaraan tahay maba ogi matalan beentu inay xaaraan tahay ma ogi khamradu inay xaaraan tahay ma ogi waan iska fuuday marna oomahay rabbi inuu xarimay kufri kuma dhicin oo gaalnimo xataa dembi kuma dhicin ogaada aljahlu biالsharaa'ici laysa kufran walaa danban inuu markaa tafriid kaliya hawlka lagugu eedeeya mooyeen goormaa la yidhaahdaa ruuxii dembigii wuu bannaystay ama wuu xalaashay loodhanayo waa markaad og tahay ana allaha qad xarama الzina wاlriba wاlkhamra baad og tahay aayadaha qur-aankaa taqaana axaadiisaa taqaana ijmac اlmuslimiin indhahaad kala haysaa dhawa waad og tahay adoo garanaya in ilaahay xarimay hawshaana ka warqaba ma aamini karta inay xalaal ku tahay ifansiya laa yumkinu an yactaqida almar'u khilaafa maa yaclamuhu laa yumkin waxaan ogahay allaha qad xarama الzina hada macluumu cindi ma dhici karta an actaqida hmm, inay zinadu xalaal tahay abada ma dhici karto waa maxay goormaaln zinada waad xalaalaysata waxaa markaan oola imaado oon oola dhaqma zinadii una sameeya sidii riix ruux xaaskiisa u galmoonayo oo gabadhiisii ku dhaqmaadayo kale u dhaqmaado ficilkaygaa itusa waxa inaan bannaysanayo qaabkaan oola imanayo sirigi la'aanta xishood la'aanta danqasha la'aanta cabsi la'aanta idan yaa ku tusaya maha ictiqaad ninkii ictiqaad ku fasiray waa jahmi waa ashcari waa maaturiidi waa shaydaan kale waa nimaan wax badan fahamsanayn waa nin war la soo guriyey celceliya laakiin aan maslada hoos u fiirinin wey ogaada hawsha ayadaa alاstixlaalu laa yakuunu ila bاlficli lanna acmaal اljawaar xaggee u laabataa markaad ictiqaad tidhaahdo acmaal jawaarix waxaad u celisay qawl qalbiaad u celisay wa hada khaطaun jasiim afcaal jawaarix waxay u laabataa macsiyadu ficil bay ka dhacdaa fal bay ka dhacdaa afcaal jawaarix way u laabataa camal اlqalbi bay u laabataa istixlaalku waa camal qalbiyu yudhiruhu ficlu daahiriyu jaarixiyun shuqulkuma laha qawl qalbi ictiqaadka iska ilaaliya baxdi kaloo hadda aanan u baan gaari laakiin hawsha ogaada khaa weeye aad iskaga ilaaliya muslim wa can hurata radi allahu tacaala qaal qaala rasul sal lay slam kaanat banuu israa'iil reer waxay ahaayeen tasuusumu lambiya ambiyadaa maamuli jirtay alsiyaasatu cinda alculamaa'i wa alqiyaamu cala shayi bima yuslixuhu alqiyaamu cala shayi bima yuslixuhu shayga aad maamulaysa eed gacanta ku hayso wixii dantiisee wanaajinayee bilaya inaad la timaado ood saw ku dhaqdaa la yidhaahdaa muslimiinta siyaasadoodu waa maxay maa hiya siyaasat lmuslimiin waa adduunyada lagu maamulay kitaabka rabbigay waa siyaasat dunya biddiin adduunkan oo lagu maamulay kitaabka rabbiga alaa lahu alkhalqu uunka walmru talada asagaa iska uunkan allah iskale waa addoomihiisii xukunka lagu maamuli laha soo dejiyey laa khaaliqa ila allah saad u leeda waxaan le laa allah siyaasad aan siyaasad sharcayna ma jirto wixii kaloo dhan waa kufriya gaalnimo kaanat banuu banu israil waxay tasuusuhum ulambiyaa wacyigeena siyaasigaa ah ee nidaamka ku saabsan waa inuu furmad kutubta akhridaan dhaha kala qaadaan waxyaabaha keenay had iyo goor muslimiintu inay caamay faajira iyo nin la soo ergeystay iyo qowsaar gaalowna hor istaago wadaadihii baaban maamulka iyo taladii idaarada muslimiinto dhan shuulba ku lahayd ayagii baan hawsha u looltamaynin ayagii baan diin iyo qurbowu hawsha u arkaynin muslimiinta inta oo la qabto lagu maamay kitaabka rabbiga waa min afdal qurbaati ilahi subxaana wa tacaala baylahdaa xaggiinay ka timid meel cidlay nimankan iskaga fadhiisteen waan hadda kor idinka sheegay baarlamaanka hore soomaaliya u horreeye la gelay mise kontonkuama xusuusteen afartii nimankii la keenay afar faataxa lagu keenay adeer waan kuu ducaynaynaa meesha noo gal afar faataxo hadday maya degi maayo faataxa loo maray faataxa lagu geeyey aagii talyaanigu meeshii ka kacay faataxa faataxo hal nin baa iskiisu keenay bay ahaayeen intoodii kale faataxiin imsaad laga soo jiido haddana faatax meehe baroon bay maraysaa baroon shilka lagu tagaayaa alaisku lay ummadda lagu baabi'inaya wacyigiinna indhaha kooruqaado kala fura ummadda hawsheeda la socdo kaanat banuu israa'iil yacquub warasadiisii weye reer banu israiil waxay ahayn tasuusum lambiya ambiyadaa maamuli jirtay oo kitaabka rabbigay ku maamuli jirtay kulamaa halaka nabi mar kastoo nebi xijaabto khalafahu nebiyu nabi kalaa dabamari jiroo ku simi jiray nafsa shay weeye markay ambiyadu nabigii uu diintii ah xoogow duugowdo oo dadku ay wakhtigu ku dheeraado la halmaamo nabi cusub baa la soo deri jiroo boorka ka jafa shareecadii iyo maamulkii nidaamkii oo tubti hore wanaagsan ummadda ku celiya muslimiintuna sidaasa laga rabaa mar walbo nidaam islaami uu dooy mid kaleo cusub in la keeno dib loo noqdo wainahu laa nabiya bacdi anuna anigu gadaashay nabi ma laakiin ambiyadii reer banu dad matalaa imanaya had iyo goor xilka qabanaya kuwa marka dariiqada ka fogaaday oo kuu soo dhowaadaba wainahu laa nabiya bacdi aniga gadaashay nabi ma jiro wasayakuunu bacdi waxaa aon doona khulafaau cani wey niman aniga khaliifyaga wasiisamayaala oo talada qaban doono khulafaa oo madaxweyneyaala fayakuru waana badan doonaan qaaluu waxay dhaheen saxaabadii ta'muru nabi allow hadday sidaa taho nabi kaa dambaynin gadaashaana dadan ambiya ahaynoon macsuumeen ummadda ay talada u qaban doonaan maxaadna faraysaa wey qaanab wuxuu ihi awfuu oofiya baycat alwali falwal awfu oofiy oo yani kii u horreeya ballankiisa iyo ka soo baxa xaqiisa seeya asamcu waaaca idinkuna amar qaata ku bixina garab istaaga awfu guda weeye baycat alwal falwal kuwa kuu ka horeeyo amarkiisa yeela laysma garaba ordi karo muslimiinta lama madaxaynu ma yeelan karaan ma yeelan karaan waa ijmac lmuslimiin shaafici baa soo goriya fi risaala muslimiintu inay ku ijmaaceen inaysan yeelan karin dadka muslimiinta hal madaxweyne wax ka badan shaafici fi lum abu nucaym baa soo guuriyey fi tabiit اlimaama abu maxamed bn xasan baa soo guuriyey wakadalika الnawowi biitifaaqi اlmuslimiin ijmacu soo guuriyey yani culammadoo dhan baa soo guuriyey masala khilaafiya ma aha waa masala ijmaaciya muslimiintu taladooda ma midowd ma qaybsami karto waa hal inay yeeshaan yurub iyo galbeed iyo bariga africa ilaa alaska waa in hal madaxweyne muslim uu ka taliyo ma qaybsami kareenagu gubarortoorayaadh iyo dhiisiyaal baa meelaha u joogjoogi kara laakiin madaxweyne waa mid awooddan halkaasay ku xidhantahay wactasimu bixablilahi jamiican walaa tafaraquu mar haddaynu qaybsanno lagu kala tag uma acuuhum siiya xaqahum xaqooda siiyo asamcu waaaaca maqlo u hogaansama taladooda was'alu llaha ilaahay weydiista aladii xaqi lakum idinku aad lahaydeen rabbi weydiista hadday xagu exdaan oo sidaad rabteen noqon waayaan u dulqaata midnimada iyo dowladda iyo islaamnimadaas kale ay qabanayaanba khayr badane intii gaalnimo uu ku dhacahayo u dulqaata yacna dhaha xumaha kala hadla yani ku bixin hala dagaalmin laakiin aamusa ma nabigu xaqaa loo sheegu leeyahay horaan buu inoo sheegay uuna iman doona xadidka ibn mascuud qolyaha sidaa diinka ka bixi ama xumaada faman jaahadahum biyadii fahuwa mumin waman jaahadahum bilisaanihi fahuwa mumin waman jaahadahum biqalbihi fahuwa mumin walaysa waraءa dalika min aliimaani xabatu khardal idan faina allaha subxaanahu wa tacaala saa'ilum allaa weydiinoo kala xisaabtamaya cama starcahum wuxuu raacsaday xilkii allaa weydiin xaqa ay duunsadeen allaa weydiin xisaab rabbiga u taalla idinku xaqana u sheego amrun bilmacruf nahy can la daba taagnaada asagana ha ku bixina oo dowladda ayaan la duminin bilmunaasaba nidaamka dawliga ah iyo dowladdu iyo xukuumaadku ma maqsad ba miso wasiilo indhaha kala qaada ma ujeeddo in la xaqiijiya ay laasim tahaybaa mise waa adeege wax u adeegaya waa adeegi dowladdu waa adeegto waa wasiilo maqsid ma aha maqsidku iyo ujeeddadu waxaa weeye kitaabka rabbiga inuu taliyo wa an ixkum baynahum bima anzala allah kitaabku inuu taliyo weeye oo xukumka ilaahay fulo inteennan madaxweynuhu waa adeega waa shaqaale loogu talagalay kitaabka rabbiga iyo nidaamka islaamiga inuu cagaha u dhigo oo u biyodhigo ummadda ku maamulo haddaad tidhaahda kitaabkii haddii iyo sharciga laysku maamuli waaye ma aha nidaamka in la dumiyo waa waajib in la dumiyo walaa yaquulu bidalika muslimun isku ogaada kitaabka rabbiga hadduusan talinaynin maamulka in la jumiyo waa waajib in la khalciyo waa waajib in lagu baxo waa waajib xaafidku wuxuu yidhi wadaadkii u hadal ladifanaa isagu waxma adkeeyo maqsudiisa waaska waa hawlo kale wuxuu yidhi markuu sheeka hadlaayay in lagu baxo oo la dumiyo waa waajibun ijmaacan faman qadara calى dalika falahu الثawaab wman daahana faqad aim wman cajiza fayajib calayhi hijraة min tilka اlardi buuri warkiis waaba saasba in lagu baxo la dumiyo waa waajib nidaamkaa ninkii kale ee hawshaa la yimaadee dumiya wuxuu yidhi ajarkiisi buu leeyahy nin nin rag dhigay bannaanku yaallaa ninkii een een yidhahda dembiilo dheh ninkii tillaabo qaadi waayo meesha aan waxba ka qaban karin maxaa waajib ku aboodhi dalka waa inuu ka hijroodo cararo meel kala aado kitaabka rabbiga hadduu telin waaye in nidaamka ou xasaan la dumiye ma aha waa kufr iska ilaaliya waa in la dumiye waajib weeye kitaabka haduusan telinayn wax soconaya ma jiro waa idiin sheegay haddaad saa wax u fahantaan indhahaad kala qaadi lahaydeen hadda goor baa idinka sheekeeyey qolyihii reer malaybaare hindiya ka soo go'ay waagu bortuqisku ku soo duulay niman siikh oo buudiyo oo bakhtiga ah u badnaa muslimiin badanna waa joogeen dhaqan filjahliya waxay lahaayeen iyo intay islaamka ka baxeenba oo dhaqan waxay leenka qoysaan u leeyihiin ninka boqorka ah haddaad qabato ninka boqorkooda ama nabadoonkooda haddaad gacan ku dhigto intay gabarh ka noosha dagaalamayaan heshiis ma ogolo ma miirsadaan golxubkii turadii la ordahayaan hawadu tibtay la ordi gabadhu kashay la ordi ilaa ay dhammaadaan ama ay ogaaskooda soo daystaan wax kale ma yeelaan bortaqiiskii iyo waagay soo duuliyan ayagoon aqooninba reerka waxay bilaabeen inay duqoyda ka xidxidhaan eber baa laga dhigay marka wax wada yaacahay wada xayraansan baa gala haweenkii baa ku habsada carruurtii baa fallaarhka la daashay wareerkan muxuu ah waxaa la reerka ma dad rabto ayaga laa shacabka laa dad laakiin in mas-uulaha taabanin ha xidhin wadaadkii xamsatu maleybaari faqiihi shaafici wuxuu yidhi muslimiintu nimankantay ku daydaan bay ahayd ilaa kitaabkooda uu talinayo inaa iyaguna waashaan bannaanka laga mari lahaa buuri sida bannaanka looga maray buudihii siikhi iyo baktigii bannaanka looga maray meeshaad isdhigtaan kitaabka meeshaad dhigtaan baad ku xukumantiin kitaabka rabbiga haddun istalinayn adduun ma jirayo innaguna muslimiin ma haddaan tabar weyno waa masalo kale laakiin haddaan kitaabka untalin nidaamka in la dumiye ma aha waa khalad inaad aamintaanna waa khalad labaad inaad diin moodaanna waa gaalnimo kale iska ilaaliya hawsha ayadaa adduunka maxaad u joogtaan inaad ilaahay caabudaan ilahay la caabudo maxaa ugu weyn ya kitaabkiisoo taliya lagu dhaqmo yaa xudayfa tacalam kitaab allahi watabic maa fiih maxaa loo ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni wliya qaliila ma tadakaruun uma jacalnaaka calى shariicati min alamri faاtabica wla tattabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shaya وan ixkum baynahum bima anzla wlaa tattabic ahwaءahum waxdarhum an yaftinuunka can bacضi maa anzl allahu ilayk kitaabku asagaa asal ah maamul la'aan baad iska noolaydeen iyo idinkoon wax idiin dhexeey jirin balabaadkiinna iyo malaaqiinna iyo ismadiinna baad iska hoos joogteen nidaamka laydiin sheegay leeya lama dumanaya muxuu ahaa balifaansiya hawshaa iska ilaaliya dowladahan adduunka ka jira ha taageerina haddaad taageertaan maqhribkoon la gaadhi maxaa tihiin waad garanaysa mutafaq calayh wacan caadi bni camr radi allahu tacaala annahu dakhala calaa cubaydillahi bni ziyaad saxaabiga caadi bni camrin almusani baa wuxuu u soo galay cubaydillahi bni ziyaad nin shaydaan oo dhib soo marray xadiidka baabkii labaatan saddexaad bayna ku soo marray iyo xasan albasri wuxuu kii nin daalima faajira oo oo saxaabada dhibaateeyow ahaa shar ah nin xun buu ahaa isagoon labtirkiisu waad laakiin waa dhaamay wiilku duqa dhaamay annahu dakhala calaa cubaydillahi bnu ziyaad buu u galay faqaala lahu cubaydillaahi ba waxaa lagu yidhi oo saxaabiga caa'idaa ku odhanaya ay bunay wiilkay waa nin yar haddee ninna waa waayeel inii samictu rasuul lah sal slam rasuulka ilah baan wiilkaygiu asagoo leh inna shara ricaa'i xoolo jir waxaa u khayr daran dad xoolo raaca waxaa u khayr daran alxuamatu kuwa oolaa isku burburiya kuwa oolaa isku jebiya oo ku khayr daran ina shara aricaa'i adhijir xoolo jir xooladhaqa waxaa ugu khayr daran alxuamatu geela marka xoolaha la marina karin jiirta iyo wadada iyo malkada iyo tartiib buu u baahan yahay haddii la kaxaynaya tartiib usha intii lagu booba meeluusan mari karin haddii uun laska dulkay wuu daadan wuu jajabi wuu dhammaani eber buu noqonayaa xoolodhaqala sidaa ma ah dib dambana xoolo lagu raacin maayo galab walba haddaad uun soo keento uun riid lugta u laabantaha iyo waxaad lugta u jabantooda saad u tuuraysa bof soo mushkilo ma aha inna shara ricaa'i xoolaha kuwa raaca waxaa ugu khayrdaran alxutamatu ninka amiirkana waa raaci bulshadan iyo shacabkan ha baabi'inin buu ka daaqarta jeexa iyo tacasufka iyo xadgudubka fa iyaaka waxaan kaaga digayaba an takuuna minhum kuwa inaad ka mid noqoto kuwa ummadda dhiba inaad ka noqoto muttafaqu caley wuxuu ku soo jawaabayna cagaad ku soo martay wa can maryam alsdi radi allahu tacala canhu annahu qaala wuxuu ihi saxaabigu annahu qaala limucaawiya ku yidhi mucaawiya ibnu sufyaan buu ku yidhi xilligu amiirka ahaa samictu rasuul allah rasuulka ilaahay baan maqlay yaquula leh man wallaahu allahu shay-an ninkuu u dhiibo wuxuun talada muslimiinta ka ah, man wallaahu llahu ninkuu rabbi u dhiibo shay wuxuuna min umuuri lmuslimiin muslimiin taladoodii maamulkooda ah, oo faxtajaba iska xijaaba iska qariya ka albaaba xidha duuna xaajatin baahidoodii ka soke baahidooda meel ka soke yani baahidoodi in meeshu ka qaban lahaa yuu albaab ka xidhanaya waxba ka qaban maayo waa ka cararaya duuna xaajatihim baahidooda sokodoodiiba albaabka ka xidhay iyo wakhallatim dhibkoodii iyo wa faqrihim gaajadoodii alxaajatu wاlkhallatu wاlfaqru waa kala daran yihin bay cunu dhaheen waa min baab اtaraqi xaajadu waa wax haddii aad heshana dankuu ah haddaad weydana u dhiman maysa laakwaad u dhibaatoonaysa alxaaja waxaad u baahan tahay weeye haddaad heshana ku anfici haddaad weydana aad u dhibaaton laakiin aad u dhimanaynin khalladuna waa middaa mid ka daroon laakiin saxariiri silic baad ku noolaani ama alfaqru waa daruurada weeye waa ti nabiga ilahi ka magangalay ay wadaadduhu yidhahdeen kaada alfaqru an yakuuna kufran xadiid marfuucan la wariyo oo mawduuca lagu wariyey yani midka asagu waa midka lafajabiska mudqica gobanimada dadnimadu kaa saaraya asagu marka faqrigaa daran intiiba nabigu isdabadhiga ninkii sidaa yeeloo muslimiintu intuu wuxuun xila u qabto asagoon baahiyadu wax ka qabanin albaabada ka xidhee in meelay u maraan iyo meelay kala xidhaan midna ay waayaan ixtajab allahu ilaahay baa ka xijaabta duuna xaajatii baahidiisiibuu ilahay ka xijaabtaa wa khallatii dhibkiisii iyo wa faqrii saboolnimadkiisi yowma alqiyaamati maalinka aakharo riwaaye bayhaqi leeyahay isla xadiidka aqlaqa allaahu duunahu abwaaba raxmatihi cinda xaajatihi wa faqrihi afqara maa yakuunu ilayh ilaahay baa naxariistiisa ka xidha xilliga ugu baahi badan yaho qiyaamo banka qiyaamka la taagan yahay idan waa inaad laskaga sayidina mucaawiya xadidka marku maql muxuu sameeyey fajacala mucaawiyatu mucaawiya rajulan nin buu sameeyey calaa xawaa'ij innaas wuxuu anu masuul baan madaxweynaan ahay baahida ummadda ma ogaan karo xeel badan baa jira shayaadiin iyo kuwa khawaarijana waa joogaanoo igaadahaya marna i dhaawacay waxyaaba badan baa jira ee adugu hebelow dadka baahidooda meel u fadhiiso xafiis buu u sameeya fadhiisuu yidhi magaciisii buu ku dhawaaqay waa la ogaaday baahida dadko dhan wax ka qabo wasiirka maaliyadda baytumaalkii wax walbuu la hadlay qudaadii wax ka qabo wixii kugu adkaada aniga iisoo gudbi dadka hore de muslimiinta saasay ahayd hawshu rawa abu daawud watirmidi nin taabica maalic mucaawiya u galay oo raggii reema ka ah markaasuu aad u canaantay markaasuu maxaad leedahay waxaan ku leehay buui haaulaai raciyatuka alyowm wahadan hum khusamaauka buuri marka waa ruux caqli wa kuu sheeg wabaad fahmaysa culuku waan hadda waa shacabka raciyadaadi weeye aakharana waa kuwii kula doodi lahaa ee maxkamad kula fuuli lahaa alyowm waa raciyatuka buuri wagadan hum khusamaa'uka marka iska ilaali buuri nin aad ogta inuu kula doodi oo garcada oo kula fuliya maxkamad waad ka diyaargaroobi wixiisaad iska ilaalini waad iska dhowri ha ku tashanin barowsha ayada isilaali abu daawud tirmid baa xadidka wariyay marka muslimiinta xilkooda wax yar ma aha mid yar mid weyn culummadu waa mas-uuliin duqaydu waa mas-uuliin ninku waa nin walba macalimiintu qur-aanku waa mas-uuliin wey cadaalad baa laga rabaa dulqaad baa laga doon nin walba xil buu hayaa imaamku waa mas-uul muadinku waa mas-uul nin walba xilba ummad buu yahay xilkaas waa la isweydiinaya baab lwaali caadil wuxuu baab yahay waaliga caadilka mas-uulka caadilka amiirka caadilka ajirkiisu iyo xukumkiisu u baab yahay qaal allahu tabaaraka wataala in allaha yaamuru bilcadli wاlixsaan haddaynu soo marin alaaya waqaala tacaala waaqsituu garsoora cadaalad ku dhaqma in allaha yuxib lmuqsitiin ilahay wuxuu jecel yahay inta garsoortee kitaabka rabbigaay ku dhaqanteen baalmarin وcan abi hurata radi allahu tacaala canhu can sal slm qaala sabcatun todobo yudilhum اllahu allah hadheeya fii dilihi hooskiisa yowma laa dila ilaa diluhu maalinaan hooska alla may hoos kale uusan jirin xadiikan waynu soo marwood garanaysaan midka koobaad imaamun caadilun limaada waa imaamu caama asiga baa lagu bilaabay mas-uul garsooroo caadil ah ducadiisa waa la aqbalaa habaarkiisa waa la aqbalay ninku hadduu mas noqdo oo caadil noqdo oo ummadda u dhaxeeyo habaarkiisu waa kula tuurahaya ducadiisu waa maqbuulo maxaa yeelay wuxuu cadli la yimid meelaan dadka qaarkii cadli la iman karin awoodin markaad isbadwaad kibri sankaad taagi dadko dhan baad quursani baqiyaa kugu fara badan saddexdii soo sheegay aafad ayd baa kugu xoogaysanaya alquwa alshahwaaniya albahimiya alquwa alqadabiya asabuciya alquwa alwahmiya ashayaaniya ayaa kugu xoogaysa marka waa batraami kibir nin mas-uul awood iyo xil iyo baawer le xaggana ilaahay ka cabsanaya kitaabka rabbi ku dhaqmaayo iska dhowraya lama helo haddii la helona waxaa wey waa weli ilaahay wey abi cumaan annahdi baa wuxuu yimid cumar abdilcaziiz mise wuxuu ahaa maymun mihraan mid buu ahaa wuxuu uhi allaha kaana yancashu bani israa'iila binabiyi bacda nabiy wain allaha intacasha almuslimiina bika buuri u fiirso fiqigiisa wuxuuhi ilaahay ummaddii reer banu israa'iil markay xoogu daciifaan oo ay diintii ka tagaan oo ay duloobaanba nabi buu ku noolan jiray u soo saari jiray ummadda nebi maxamedna dadka lagu nooleeyaad kow ka tahay bil adugu ummaddoo awaailkoodi mooye ummadu rogeen ayaa ilaahay asagu usoo saaray waa la nafisay carabka lala baxay laba sana iyo bar uu khaliif ahaa waxay oga qiimo badnayd boqolki sana lasoo dhaafay muslimiinta uga qiimo badnayd imaam caadil imaam garsoora ah weeye wa shaabun ka labaadi nasha'a fii cibaadati اllahi tacala inin dhallinyaroo ilahay cibaadadiisa ku barbaaray oon dhacdhac iyo xumaan iyo dhallinyarayn aan lahayn oo kitaabka rabbi ku dhaqmaaya warajul way ka saddexaad qalbuhu mucallaqun fi lmasaajidi bilmasajidna waa riwaayo kale iyo nin masaajidada jeceloo ficil ahaanna ka qaybgelayaoo tegaya hadduu ka maqan yahayna aad iyo aad masaajidka u jecel qalbigiisu la jiro midka afraad warajulaani yataxaabaa filaahi ijtamaca calayhi watafaraqa calayh waa bobsinaya xadiidku maadama dhowr kor soo maray laba nin weeyoo taxaabaa fillahi ilahay dartii isku jeclaaday dan kale ma laha ijtamaca calayhi jacaylkaasay ku kulmaan hadday kulmaanna way ku wada joogaan watafaraqa cale hadday kala tagaanna walba kii kale u hiloobaya oo qalbiga maanka maskaxda ku haya toyanaya ninkuu arkaba waraysanaya warwalaalkii hebel ka ku haya wa rajulun way ka shanaadi dacadu imra'atun haweeney baa codsato u mansabin magac u saaxiiba magac bay leedahay sumcad reer wanaagsan bay ka dhalatay qoys la yaqaanay ka dhalatay iyo waa jamaalin bilicna waale waa quruxsan tahay dheg iyo dhabanba waa leedahay gabadhu faqaala yidhi markay codsatay inuu ka macsiyaysto inii ahaafu allah ilahay baan ka baqayaa hawsha ragga dumarka way ka duwan yihiin dumarka iyagoo ka xushood bayan ragga tooda ugu faajirsan way idinka xushood badanta waxay ka xushoon kam xishoonaysaan idinku raggu waxaa weeye waa bahallo way qamaamahayaan waa libaax dilaa weeye raggu dumarku waa xishoodaan waa sariigtaan waxay rabanba xataa ma badrheeri karaan marka agga raggaa laga hadlaya marka islaskaga qiyaas qaadan maayo macaanidooda kala duwan iyo awsaafta muairada fi اlxukm faqaala inii akhaafu اllah ilaahay baan ka baqayaa yidhi warajulu way lixaade tasadaqa bisadaqatin sadaquu la baxay faahfaha waa qariyey xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaalu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu midigtu waxay bixinayso sadaqa in la qariya ku fiican tahay meela khaasa ayaa wanaagsan in la muujiyo lagu xaragoodo mararka qaarkood marka dhibaato jirtay sadaqada in lagu dayda aad doonayso oo dadka wax bixin waayaan oo nin walba uu hoos fiirinayo baasha inaad si fiican u bixiso intaad soo turto tisqararac hoo sheekh iga qaba aad tidhaahdo ood xerta ku wada fiiriyaanoo nin walba anigana uu yidhaahdo yaa la doonayaa markaas way fiican tahay marka la qarinaysa qad waa hawlo kale laakiin asal waxaa weeye wuxuu xukumku ku dhisan yahay kolba adiga ikhlaaskaada iyo xaaladda markaa tagan in la qiimeeyo warajulu toddobaadi dakara allaha khaali ilaahay buu xusuustaa isagoo keligii ah ma cidla ad jooga macaasiduu sameeyey xadgudubkuu la yimid intuu rabbi u naxariistay ilaahay fadligiisa galladda uu kugu leeyay abaalku kuu galay kibir baa inagudaiskaga nool lahay ilaahay fadligiisi baynu ku soconnaa agganuusmaynu taagayna dakar allah ilaahay xusuustay ilaahay ka cabsaday wey khaali asagoo keligii fafaadad caynahu indhii baa shubmay ilaahay haybadiisi iyo ciqaabtiisa buu xusuustay iyo wuxuu fadaliya dadba asagoo geystay dhibaato u geystay diinkana u geystay naftiisana u geystay markaasuu yuu qiiroodo khashyada ilaahay ku dhacday markaasuu ooyey asnaga ilaahay toddobada la hadhinayo ilaahay hadhkiisa iyo carshu ayuu ku jiraa muttafaqun calayhi inay intaa ka badan yihiin waa inaga soo tilmaan xadika markaynu soo marray halkaa laga muraajaciyo وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين كوا قرصور عادلينتا إن إي حنين إي عدالة كل رقمة عند الله إله أكتيس مالك قيام على منابر جمع منبر كراس السراء الله دقا دير منابرتنا قال كرسي دير بلغو فريسنية oo min nuurin nuur laga sameeyey can yamiin raxmaani waa riwaayo bayna yaddi raxmaanna waa riwaayo kale oo gacanta dhanka midig la dhigayo ilaahay midigtiisa koraasta la daadinaya maalinka qiyaama iyagaa lagu fadhiisanaya dadko dhan baa daawanaya waa nuuraysa dadka ku fadhiisanaya maxaad moodaa haday kole kursiga ruuxa kee qiimo badan qofka ku fadhiisanaya qiimo badan in almuqsiiina cinda الله calaa manaabira min aladiina way muqsituun waa kuwama aladiina yacdiluuna garsoora caadil ka noqda dhexdhexaad ka noqda fii xukmihim qadahooda markay garridahayaan oo xaajagoynayaan oo fiirsa hadda in badanba waxaan idha alxukmu fii kitaabillahi wa sunnati rasuuli haddii la idlaaqo waa alqadaau bayna annaas in la caamima waa madhab alkhawaarij waxyaabaa lagu khaldamay ka tahay isku ogaada alqadaau bayna annaas laba ishaysata kala xugunkood baa xugum la yidhaahdaa marka la ilaaqo kii hore marka ay casmiga ahaa ama goynta ahaa ama tanfiidka ahaa ama addaha i dambeeyo ma huwa alxukmu cinda alcarab ka aqri cabdilmalik ibnu qurayb alasmaci muxuu yidhi wa alqadaau biاlcadli bayna اnnaas alxukm markaad maqasho asalkeedu waa sida qur-aankuna sidaasuu tilmaamaa nabigu hadda sumard aladiina yacdiluuna fii xukmihim ay fii qadaa'ihim wa ahlihim iyo reerkii iyo caruurtii caruurta da u kale xataa haddii maxaa ku dhammaatay caruurtii iyo haweenkii iyo waa inaad iyo wamaa walu waxay gacanta ku dhigan oy maamulaan muxuu kala saaray reerkaadii maamulkiisii cadaalad baa lagaa rabaa dadka aad mas-uuliinta ka ahayd cadaalad baa lagaa rabaa alqadaa'u baynaas xukun baa lagooni baa loo saaray waa laga duway isagaa lagu bilaab maxaa loogu bilaabay waa midka ogu culus ogu daran wey alqadaau bayn الnaas garsoorka iyo fulinta maxaa soo raaca sharci dejin adduunka waxa ka jira intaasba dowladda laguu sheego waa qayb sharci dejina oo nimanka shayaadiintae asnaamta yararka ilaahay yararka ee baarlamaanka lagu sheega ah. iyo iyo hay-at tanfiid hay-adda wax fulisma waxbana u sarreeya ilaa ka midka dhulka xaqahaya ee bangaani fadhiya kulligu hay-at tanfiid boolis waxaano dhan saraakiishu ciidanka milatari kulli hay-at tanfiid ba hoostagahaya wasarada sharci dejiye iyo iyo xukumo sharcigeeda nin baa xukumaya waa quwan qudaada ah maxkamadaha garsoorka idan marka waa altashriicu wاlqadaa'u wاtanfiid waa saddexdaa masalo wey innagu maxaan leenahay he sharciyaa dejiya in اlxukmu ila lilah yaa fuliya yaa xukumaa ujeeda cafwan kitaabka macalin dhawele yaa ka hadlinaya bukhaari muslim yaa ka hadlinaya nin yaqaana ida اجtahad alxaakimu faakطأ culamaa xukumaysa fuqaha xukumaya yaa fulinaya madaxweynaha ilaa midka ugu yar annagu sharcigana waa dejisan yahay waxba naloo dejin maayo dastuur ooma baahnin wax waa diyaar yacduluuna fii xukmi ay fii qadaa'ihim wa ahlihim ay fii ahalkooda maamulkiisii iyo dhaqaalahoodii wamaa waluu waxay tawaliyeen waxay gacanta ku dhigan mas yihiin intay doonaan la ekaato macallinku waa cadaalad baa laga rabaa imaamka cadaalad baa laga rabaa muadinka cadaalad baa laga rabaa ninka biyaha qaybinaya hadda markaan afuranayso biyo lama qaybiyo cadaad baa laga rabaa ah, qolyo weji karta uu tuurayaa xerta masaakiintana waa ka boodaya ka warrama ya daalim soo maaha iska ilaaliya biyo yar baa lagu dhiiba qaybaal waasic hadaad u qaybiso culummada agga culummada ah, ah, waxaa kama jira agga culummada waxa ilaahda wadaaddahan wada soomayihin ayaga laga siiyo mudnaan gooni hadday jirto waxaad u leeda la imow biyo adu aad soo gadatay ani isii laakiin wixii ummaddu u qaybi waa inaad u sinto ninka biyaha cadaalad ku samayn waaye ma badar ba cadaalad ku samay iska ilaaliya iska ilaaliya rawaahu muslim وعن cوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال صxaabiga wuxuu ihi samictu rasul ل sl yquل rasulka il baan maqlay khiyaaru aimatikum mas-uuliintiina kuwa ugu wanaagsan khiyaaru aimatikum alimaam almuqtadaa bihi w ruuxa lagu dayado wanaag lagaga daydo haddii xumaan lagaga daydana haddii imaam waa noqdaa laakiin waa caayan yahay khiyaaru aimatikum mas kuwa u khayr badan aladiina waa kuwa tuxibuunahum aad jeceshihiin wayuxibuunakum idin jecel wa tusalluuna aad u ducaynaysaan calayhim dushooda hadday nool yihiin wayusalluuna calaykum idiin ducaynhay ilah ummadda u gargaar leh washiraaru a'immatikum mas-uuliintiina kuwa u badanna aladiina kuwa tubqiduunahum aad nacabtihiin wa yubqiduunakum idin nacabhade waxay dhaheen somaaliya kunacay kunaaray baa la yidhaahdaa kunacay ku yidhahdae kunaaray baa la waan ku jeclay kuyadaha kujantay baa laabadhe waa hawshaade ku jeclaaday ninku maxaa aniguna kujantay jamashihii jacaylku waxaa sii xeeldheere eh, jamashada idinku dawsha fahmaysaan nabigu tii buu ka hadlay haddii isagu muslimiinta nacab ya isaguna way nacahayaan muslimiinta hadduu isjeclaysiiyo oo diinka ku dhaqo oo u naxariisto oo caadil u noqdo oo danahooda ka shaqeey ayagaaba jeclaanayaba ilahay baa maxabo qalbigooda gelinaya laakiin markaad faajir daalima ku noqoto nacbaa qalbigooda lagu gelin waa islacnadaysaan wa talcanuunahum aad lacnadaan wayalcanuunakum haddaad dhimataana idin lacnaday balaaya kuwaas balaaya i dhaafiyey buule ilahay baa naga soo qabtay baad leedihin qaala wuxuu yihi saxaabigu qulna waan yaa rasuulka ilaahayow hadday sidaa tahay afalaa nunaabiduhum miyaan seefta ku tuuro nabdigu waa cahdig iyo ballanki iyo xilki maan ku tuuro oon ku baxna wey oon la dagaallo nimankaas nimankana neceb annagu aan necabnahay ee shiraaru layma ah afalaa nunaabidhum bisayf wey ay bilqitaal cahdigoodii ballanka intaan ka baxano miyaan maan la dagaalano qaana wuxuu hi laa maya ha la dagaalamina ha ku bixina maa aqaamuu fiikum الsalaa waa miiaal bay culamadu yidhaahdeen waxay dhaheen taxdiid ma aha waa miiaal duriba liiqaamati الsharci maya ma aqaamuu fiikum الsalaa intay salaada ogahayaan intay diinka ku fiican yihiin ee xuduuddii ilaah iyo axkaamtiisa ku dhaqmahayaan laa ma aqaamuu fiikum الsalaa maya inta salaada ogahayaan ku bixi maysa rawaahu muslim hadduu marka bidca la yimaado oo ummadda ka dhaadhiciyo oo la yimaado jumhuuru culamaء اlmuslimiin in lagu baxaa waajibay qabaan hadduu kufri la yimaadana faqad wajaba calayhi اlkhuruuju biاlijmac way kala duwan yihiin masalada khilaafiga waa bidcada laysku hay ma kufriba mise kufri ma aha ee ta'wiilku ku jiro iyo khilaafku ama kufri mujmaca ninkii la yimaada in lagu baxahayo uusan madaxweyne aan markaana uu casilmahayo yancazilu bilkufri wayajib alkhuruuju calayhi ijmacan wax madaxweyneha ah makama jira addunkao sharci ah been yaan laydii sheegin kuwan goboleed haysta madaxweyneal maaha beentood weeye waa fajaro ay galow zanaadiqo wey shuqul kuma laha kursiga ku fadhiistamay islaan ugu dambaysay marka hore yimaadeenba ma maqasheen siroole siirkiisu ma kao ilaa u gaaloobo siroole siirkiisu ma kaco ilaa u gaaloobo oo kaadi ku soo weysaysto oo kitaabka quraanka aanka aayado ku qoro xayd dhiig xayd ama caado ama kaadi ku qoro ama jinku intuu qiblada ka sii jeediyo isqaawiy habeennimo uu khaniiso ama kitaab quraan uu ku istaago ama isagoo qaawan futufutay dabadaba uu qiblada ugu tukado gaalnimo ilaa aad ku dhacdaa la yidhi wadaaddaha sheega kutubtooda ku qoraanu ma arage sixirkaadu kici mahayo ma maqasheen xubin baarlamaan noqon maysid oo madaxweyne noqon maysid ilaa aad gaalowdo taa ogaada adduunka maanta waraaqda hore lagu siinaya kaarka lagu siinaya lagu leeyahay waa inaad waxaa ka sharaxaan ii sheeg degme hebel oo laga soo dooranayaa hebel hebel hebel kaarkay ku qoranta gaalnimada ku qoranta ood feermaynaysa ma lababa gaarinba in lagu doortood madaxa soo tagto yaa isgaadhahayaba shahaadada lagu siin sartifikatka lagu siinaya feermaynaysa ee kaarka doorashada iyo in xubin lagu qaatay ah hadhow ama aad dhacdida ama aad baastidii ayay ku qoran tahay gaalnimadaada indhaha kala qaado fahma iska ilaali baashaa iyadaa waxaan doorasho oga baahanay baarlamaan iyo midna ma jiro u baahana keliya bulshada muslimka ee aqaliyaadka ee ku hoos gaalada hoos jooga in la mideeyo keliya mas-uuliin loo sameeyo ayagu ay noqdaan jaaliyad isku xidhan oo iska warqabta oo duqayle oo culummo oo qudaadle oo ayada iska warqabta doorashana ka qaybgeli maayaan waxay u dhaqaaqeen gaalada ay u hardameen waan iska sugaynaa kii meesha state house ka yimaada yaan boorso u qaadaynaa hawlahan noo ilaali baan leenahay bes danaha annaga jaaliyad muslima oo dalkan ku nool oo dhowr balyanaan nahay warka annaga ka baxa masaajidaannada dacwadaannada howlahaannaga ninkaas shilinkaasuu rabaa isagoo gaajaysan oo soo rafaaday oo soo aalamiinteeyey oo doorasho soo galay iyo oo balaayin laga cunay oo gubanay meesha soo fadhiisanaya maalinka ninkii laba boorso u qaadaa hawshiisa waa diyaar saa ma ogtii jaalid baa idinla hindi oo dalkan ku nool ma codayaan doorasho ma galaan isma dalaan hawlta ayagaan idinka fiican maxay ku dhacday caqlila'aantiinaan la yaabanahay oo haddana wadaadda idin xabeeban hayaan been idiin sheega hayaan fajara'a hindida dalkan ku nool weliga ma ayoo codaynaya ma kambangareeyaan ma codeeyaan shuqul kuma laha waana ummadda ugu nool fiican kenya limaada waa jaalid isku xidhan qaaraankooda meel ku urursada way iska sugaan shaha iska cabbi dagaalama afrikaan ka isbaabi'iyo meesha ninka yimaad laba boorso waaweyn baa taqaana maxasalaama xabadoo tuuga ma laha waa loo ilaaliyaa tooda xun xataa lama arko kalaabyadu idinku gabdhihiinu daadsan yihiin oo baabuurta lagaga soo daldalaa ku soo arka kaas kalaabyada xunkii gabadha hindioo joogta dan kastooy leeyihiin baa u ilaashan boolis goynaha u shaqeeya ninkay soo dacwayaan kenya joogi maayo waa la been baa laydinka dhaadhiciyey doorasha wax lagu noqdaa imbioo waxtara war waxba kama jiraan yaan lugoynin isfahma oo ummad noqda oo isku tashada oo sida loo noqdaa fahma maalin walba doorasho dhacdo boqol iyo labaatan inoo muslimiin lagu dilaa kuwan ogaadeen hadda gaaris joog airbas kaga dhigaan dagoodigii iyo murlii isheeg isheeg iyo garrihii joogay war maxay ahayd meeshii madheera eber boran eber oo maxaad weydiiye boran iyo garre warwaca waxba kama jiraan hal ruuxoo muslim haddii lagu dila waa xaaraan ma bannaano waa lagu dilaa boqolaal imamaankis lagu dilaa haddaysa gaalnimo ahayn iska badaayo wax kale maxaad ummadda ugu lugeynaysaa indhaha kala qaadoo fikira qowluhu sal sl uu yidhi tusalluuna calayhim waxaa weeyaan tadcuuna lahum waa u ducaynaysaan wacan ciyaad ibni ximaar qaala qaala wuxuu uhi saxaabigaa samictu rasul sl sl yaquul rasuulka ilah baan maqlay asagoo leh ahlu اljannati ثalaaثaة ahlu jannuhu waa saddex dadka u habaysan ee ahalkuwa ee muta inay janno ay galaan nabig wuxu uhi waa saddex duu sulطaanin muqsitin muwafaqin duu sulطaan ninuu saaxiiba talo iyo mas-uuliyad sulطaan awood siyaasadeed buu leeyahay waa masuul muqsidin cadaaladoo garsoor ah muwafaqin la waafajiyey lificli khayraat awood buu leeyahay siyaasadeed oo xugum xaggana waa caadil nin awoodle inuu kibra lagu ogaa oo uusan garsoorin baa badnayd nafiga shaydaan iyo aadamuhu si dhaqanbasidoo u badanba in la helo nin awood leh siyaasado haggana caadila waa naadir min alkibriit alamar muqsidun waa caadil weeye garsoorona eexanaynin muwafaun haddana xadaadada waxaa u dheer falkuu samayna sharcidu waafaqsan yahay waxaa la waafajiyey inuu khayrka la yimaado sharecada ku dhaqmo ninka labaadee wa rajulun wey raxiimun alimaam alcaadil fadligiisu buu ku baabyahaade isagaa laga bilaabay toddobadeena harhsanaysa hooska rabbina isagaa laga bilaabay wa rajulun wlabaadi raxiimun naxariista naxariis badan duu raxma waa naxariis badan yahay raqiiqu lqalbi qalbi jilicsan yuu qalbi jilicsan yahay u dabacsan yahay likulli dii qurba wa muslimin nin walbo qaraabai ah ah. muslimiinta xataa qaraabada ahayna ka fog waa u naxariisanaya waa danqanaya kuwa qaraabada si goona u xidhinaya ka saddexaad isna nin qiimo badan wa cafiifin cama laa yaxilu mutacafifin can isu'aali duu ninkan asagoo hadda nin la heli kara maaha na wuxuu ihi ka saddexaad waa cafiifun nin ka dhowrsada waxa aan bannaanayn cafiifun cama laa yaxilu mutacafifun can الsu'aali wاlmasala wuxuu iska dhowrayaa dawarsiga iyo tuugsiga iyo waxisiiya waxaan bannaanayn waa ka fiirsanaya waa ka dhowrsanaya xaaraantii beentii xantii zinadii tuugnimadii waa iska ilaalinaya mutacafifun can الsu'aal wاlmasala isagoo baahan baahiisa qarsanaya intaa waxaa u dheer waxaan baahilala qarsan karin bu weliba gacanta duu ciyaal waa xaas caruur buu gacanta ku hayaa waa caruur leh nin caruur fara badan leh oo xagganna xaaraan ka dhowrsanaya su'aal ka dhowrsanaya yani waa nin la heli kara ma aha walidaalka jamaca min islam waxay odhan jireen markay odhan jireen ninku hadduu saaxiibu ciyaal yahay faqiirna yahay makhraati ma gala yidhaahdeen sufyaan thuuri baa odhan jiray jamaca min asalaf faqiiru duu ciyaalin laa tuqbalu shahaadatuhu war waa sidee kartay dheheen inuu ka badbaado been khayaano xatooyo isdabamarin carruurtii baad aabbow ku hayaan dab in loo shiday rabaan aradbax bay rabaan baahi wey duu ciyaal waa qisadii qabsatoo kale sayidina cabdillaahi eh, eh, mubaarak uu soo xajiyey markuu xajinayana ilaa boqol ruux oo wadaado iyo xer iyo culmo iyo masaakiin buu xajisiin jiray qaafilo dhan buu ka yimid markuu dhexda marayo ciraaq magaalo ka mida isagu khuraasaani buu ahaay khuraasaan waa dhulkan hadda usbekistaan iyo kazakhistaan iyo turkmanistaan iyo afqaan qayb ka iyo eeraan qayb ka dhul dhow baa waagaa laisku odhan jiray khuraasaan laisku odhan jiray halkaasuu ka yimid maalin marma asagoo iyagoo socdo kolonyadii ay qulqulahayaan yaa shimbira ay wateen nimankii la socday digaag ba ka dhimatay meel qashinqubay ku tuureen cabdullahi oo dadka ka dambeeyo socday wuxuu arkay guri la furay gabadh inta ka soo baxday bay digaagta qaadatay bakhtigaydu meesha bay kula noqotay wuu istaagay wiilkii u shaqayn gurigaas intaad gargaraacdo dadka ku jira iisoo ogow guriga gabadh baa ka soo baxday waa sidee maxaad digaagta bakti u qaateen baahi baa noo geysay jiri se wuxuu jira aabbaha nin ganacsadu ahaan jiray dhaqaalo badan leh markuu duqi naga dhintay annagoo gabdho dhowr ah yaa xoolihii la boobay dhaxal fiicanna maanan helin waana la dulmiyey xoolihii siday ku baabi'een inaan tugsannaa waan diidaynaa bakhtigaa inoo bannaan bay dheheen meelaha wix lagu soo turaan hoos u qaadannaa adugu xaggeed naga aragtay qaafida dhan buu joojiyey ninkii u hayay sahayadu u yeedhay maxaad haysaa intaasoo kun oo diinaar baan sahe u wadaa wuxuu labaatan diinaar ka soo reeb wixii kale ku wareeji gabadhan wixoo dhan buu ku wareejiyey inagayna celiya buuhi labaatankan diinar waxayna gaadhsiinaysaa mar waba inugu simi dib inoo celiya xajkii sanadkan intaan inagu kharbinayna celiya buuhi sanadka xajku wuu baajiyey muxuu baajiyey wuxuu xaj ugu soo talagaloo dhan wuxuu ku wareejiyey dadka muslimiinta gabdhihii dhibbanaa wuxuu yidhi xajki sanadka waxaa inooga khayr badan gabdhahan aan badbaadinay oo nacaalima faqiiha nacaalima wixii fahmi kara idinku waa la cumraystaa waa taqaanaa soo maa musaaminkadoo gaajo u baaba'ahay cumro ku orhan cumratun fi tacdil xajatan war xajka sunnada ah hee maxaa ka khayr badan baahida muslimiinta maanta taagan abaaraha dulanka faqriga xanuunka maanta taagan baa ka khayr badan wax fahma meeluhu shaydaanku idin fadhiistay ka tahay toddoba dadku u fadhiistaa markuu macsiyada kugu keri waayo wuxuu kaa dhaadhicinayaa camal khayr badnayn bu kaaga dhigi camalka camalada u khayr badan halkaas xoolaha kaaga dhammaynaya sadan u dareemin oodan u aadin meesha khayrka badnayd ninba wuxuu ka dhaadhicina qur aad u akhri salaadaha waxba ha baranin tanaa kuu khayr badan safku hore war hal risaalo baro oo diinta baro camal ka khayr badan bacda tawxiid in diinta la barta ma jiro tii buu kaa mashquulinhayaa qur-aanka maalinka toban jalaad la akhriyo safka hore lagu bodo halkaa ku gaardibi ku leey muxuu kuu diidan yahay inaad hal rubucoo cibaadaha barato mucaamalaadka barato isagu wuu yaqaanaa meelaha fadliba waa xariif kumaankum marka cafiif mutacafidu ciyaal waa shay adag weeye saasaa loo ammaanay rawaahu muslim muslim baa idan ninka muqsidka qisadii qisadii dhex martay saali bni cabdilaahi dahabina uu ka xanaaqay aan idin xusuusiyo saali bni cabdilaahi bni cumar ba waxaa u yeedhay cumar bn cabdilcasiis alkhaliifat araashid baa u yeedhay hadde qarabana wey baad garanaysaan tahay wuxuu waxaan rabaa awowgay cumar bn qaabku u maamuli jiray dhaqaalaha muslimiinta iyo sadaqaadka iyo zakawaadka inaad iisoo qorto siiradiisii iisoo qor markaasuu u soo qoray saalimna waa caalim biakhbaari abiihi de waa awowgii kana waa awowgii umar bin cabdilcaiis cumar bin waa awowgii dhanka hooya ah saalim bni cumar waa awowgii dhanka dhaabbaah waa isfahnay wuu usoo qoray markaasuu u bogay siiradii markaasuu hadee saalimow hawshaan cumar uu samayn jira anu ma samayn kare seen ogu dhaqmahayaa wuxuu idhi haddaad sidaa ogu dhaqantood cumar intuu samayn jiray samaysto fii zamaanika wa rijaalika adaa ka khayr badan cumar bnkhadaab buui takuunu khayran min cumara cinda allahi subxaanah wa tacaala maxaa jiruu yidhi cumar xilligu asagu maamulhay ummaddan ee ummadda cadaaladda ku maamulhayay rag buu haystay buu idhi saxaabo ah muhaajiriin ansaar baa diinka u gargaaray baa joogay zamankaa taageeraya ciidan iyo tolla haystay aduu maanta zamanna ku taageeri maayo tollama haysatad buuhi xilligaa aad taagantahay saa u qariban haddaad beegsato siiradii cumarood la timaado fa anta khayru min cumar cinda allahi subxana wa taala dahab wuxuu yidhi hada min alquluub qultu intuu yidhi wuu xanaaqay dahabi xanaaq sax ma aha xanaaqa dahabi waa muqaalaad iyo mubaalaqa wuxuu idhi aw cumar cizadiisi maalinku islaamka cisoobay buu i buu ka qayb galay shaydaanka manaaqib cumar buu tiriyey xaggee ka gaadhahay ibn cabdilcasiis hawshaa ka keenhaya nabigu wuxuu uhi alayh isalaatu wasalaam muslimiin ee ugu iimaan badan buu ayulkhalaa'iqi acjabu iimaana cindakum saxaaba ku yidhi dadka ilaahay rumeeye ee diinka soo gala dadka iimaankooda ugu daran yahay ugu cajab badan yahay kee weeye waxay dhaheen waa malaa'igtu caa nabigu maya malaa'ig ilahay baba joogaane waa rusushii ambiyada maya hadhi habeen baba loo waxyoodaaye hadaba waa anaga yidhahdeen haddaan saxaabana annagaa nabigaa naga khatarsan nabi wuxuu idinku maxaa idinka maqan anaaba dhex joogee leyla nahaar baad aragtaan waxyiga socda anaaba idin dhex jooga dee nabi allahu haddaad malaa'igna u diiday ambiya rasuulla u diida annagaa noo diid aggeed ku wadaa nabi wuxuu yidhi dadka iimaankooda la yaabka yahay ee say alla u rumeeyeen ay cajabta tahay waxaa weeye dad aakhiru zamaanka iman doona nabi ma arag maysa arag malaa'ig maysa arag kitaab degaya maysa arag saxaaba maysan arag kitaab qur soo gaarahaya way aamini min daftar ilaa daftar waan ku dhaqmahayaan idinku mucjizaad baad ku haysaan baraahiin baad aragtaan wax bini aadam ku islaamad aragtaan buuro socdood aragtaan barakadii nabi maxamed baa dhat maxaa idinka maqan dad uu fariin baa gaadhaysa waraaqo qoran baa gaadhaya markaasay baranayaan ku dhaqma dadkaasaa la yaab le iimaankooda xilligay fitanku bataan iyo fasahaadku sunnada laga tago ninka diinka ku dhaqme sunnada ku dhagma konton saxaabi nabigu la ajir yahay buuhi xadiidka sunankaad garanaysaan saalim marka qiimayntuu qiimeeyey zamanka cumar bn casiis iyo raggiisa iyo waa ku saxan yahay laakiin dhihi mayno he cumar bn khaaab buu ka fadlibada dhihi mayno laakiin meeshuu ka fiiriya malxadka waa malxad daqiiqa tashhad lahu usuul sunna baabu wujuubi aacati wulaati اlmri uyirkaadi baad leedihiin bal ina yar wax yaryar wey in yar aan ku daro malkaasa iska istaaga wallahu subxaanaه wa tacaala aclam